wafaqtana wacallimnaa cilman yanfacuna wasidnaa cilman walxamdu lilaahi calaa kulli xaal waxaynu ka bilaabaynaa dariska aayadda afariyo sagaashane ka mida ah suurat lmaa'ida suurat lmaa'ida waxaynu ku jirnay aayadihii ummadda u tilmaamayay xalaasha iyo xaraamta u kala xusayay soo aragnay ummadihii naga horeeyey sida ilaahay ugu qiimeeyey sharcigii uu u soo dejiyey iyo waxay ka yeeleen yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow layabluwannakum ullaah ilaahay waxa uu idinku imtixaanaya oo uu idinku jirabi doonaa bishayin shay qayb min ashayd ugaadha wax ka mida ah ugaadhi baa ilaahay idinku imtixaanaya ugaadhaasoo tanaaluhu aydiikum gacmihiinnu ay gaadhayso oo qaban kartaan wa rimaaxukum warmihiinnuna ay gaadhayaan oo qaarna waranka ku dili kartaan iyo hubka bal inay iska daysaan iyo in kalea ilaahay weegaya liyaclama allaahu si uu ilaahay ogaado man yakhaafuhu cidda ka cabsanaysa bilghayb iyadoo ilaahay aanu arkayn faman ictadaa qofka xadgudba bacda dalik intii laga xaaraantinimeeyey kadib falahu cadaabun aliim cadaab kulul buu leeyahy ugaadhiiba haddaba ilaahay uu ka hadlay siduu dadka ugu imtixaanayo markaa rabbi waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeye muminiintahayow laa taqtulu shayd ugaadha ha dilina wa antum xurum idinkoo camal xidhan xaj iyo cumro waman qatalahu minkum qofka idinka mida ugaadha dila mutacamidan isagoo u kasaya fa ay fa calayhi jazaa dushiisa waxa ah wax lagu abaalmarinayo wuxuu dilay leeg jazaagaasoo milu maa qatala min anam nicmoolayda kii uu dilay ugaadhii uu dilay nicmoolay la ayaa ku waajibaysa yaxkumu bihi waxaa xukumaya shayga jazaaga ah ee qofka lagu abaalmarinayo dawaa cadlin minkum laba caadiliin oo idinka mid ah ayaa go'aankiisa gaadhaya halkee lagu gowracayaa hadyan baaliqa alkacba waa hadyi waajiba oo kacbada gaadhaya kacbadaa la geynaya aw kafaaratun ama kafaara gud baa waajibaya kaasoo dacaamu masaakiin masaakiin wax la siiya ah aw cadlu daalik ama wax u dhigma raashinka ah oo siyaaman soona soon u dhigma raashinka ayaa qofkii uu soomi doonaa liyaduuqa waxaa loogu waajibiya arimaha kafaara gudka ah liyaduuqa wabaala amri si uu u dhadhamiyo cuquubata amri arrinka uu galay abaalmarintiisa cafa allaahu camaa salaf wixii hore ilaahay waa idinka dhaafa waman caada qofka u noqda isagoo muxrima ugaadhsada fa yantaqimu allaahu minhu ilaahay wuu ka argudan wallaahu casiizun ilaahaybaa awood leh oonay ciidina hor joogsanayn duntiqaam argoosinaloo ciddu ka argoosanaya waa dhexjabays waa axkaamtii xalaal iyo xaraam ba lahaydee ilaahay u jidaynayay isagaa waxna xalaaleeya waxna xaaraantinimeeya marka halkan waxa ilaahay u diiday qofkii camalka xidhnaa ee muxrimka ah hadduu xaj xidhan yahay iyo hadduu cumro xidhan yahayba inuu ugaadhsado waa loo diiday ugaadhaasi ama ha ahaato ta ama ha ahaato ta xilliga xilli waa meesha xaramka ka baxsan ugaadha xaramka horeba u sii mamnuuc bay ahayd laakiin ugaadha qofkii loo diiday waa tii xaramkaba ka baxsanayd tii xaramkana daaba waxa aayaadka dambe aynu ku arki doonaa ugaadhaasi inay tahay qofka loo diiday tabariga ee aanay hayn tabadda aayadda tan ku aayadda lixiyo sagaashanaad ayaa ilaahay uu arrintaa kagala hadli doonaa waaye waxa markaa qaybtani ay kamid mid noqonaysaa waa maxduurun min maxduuraat alixraam qofku markuu camalkan xidhan yahay xajkiiyo cumrada waxyaabo loo diido ilaa tobaneeye ku dhowaa jira inuu madaxiisa iyo jidhkiisa timaha ka gooyo inuu dhar tolan xidho udgoonkii inuu marsado dumar iyo arrimahood inuu galo oo wax mahar waxaas inuu ugaad dilo maxduuraatulixraam ayay ku jirtaa tani aayaadkaasaa ilaahay uu kaga hadlay subxaana dhowrkee suuratulmaa'ida ku sugan si adagna sheegay waa rixladda ama safarkaa uu ku jiraa waa rixlatu salaam fii baladi salaam fii waqti salaam waa waqti nabadgelyo iyo dal nabadgelyo iyo safar nabadgelyo waa inay ka nabadgalaan xayawaankani jaaniskasa ilahay uga faa'ideey wuu diiday soomaha qofku dad wixii loo diidunbaaba ugu darane ugaadhii buu dilay ugaadhaa uu dilay waxa ka waajibaya mid isaga leegoo nicmoolayda neefka waxaan ugaadhaah shaygan ugaadhaahe uu dilay mid la-eg oo xoolaheenna ah, ayaa qofkii lagu yeelanaya liyaduuqa wabaala amri tallaabadu qaaday ciqaabteedii si u dhadhamiyo laxajeclaa ka hayse laxajecladiisii baa loo dhacaya marka waa jazaa baa ku tilmaamay fa jazaaun jazaagaasi macnihiisu waxa weeyaan waa wax lagu abaalmarinayo oo nicmoolayda ka ah, oo isagu bixinayo ka soo qaad wuxuu dilay geri ama gorayo neef geelaa loodhan bixi dameer dibadeed buu isku doontuu dilay neef lo ah deeruu gowracay u ugaadhsaday neef adhaya saasunbaa loo wadaya digirinkii meelahaa marayay dee digaag waxu dhigma uun deemid walba ilaa hadduu neef ilaa hadduu isku taabto dhalahan yaryare shimbiraha oo uu laayo isagana waxaa ku waajibaya uun um neef qaarhka ku jiroo nayl yar ama waxar yaroo qaarhka ku jirta oon kuwan yaryareen ababina taasaa loo wadaya waa kaa ilaahay tilmaamayoo isagu iskama xukumanayo waxaanuu dilee waxa u dhigma iskama xukumanayo yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum laba caadiliinahoo ummadda islaamka ka mida ayaa xukumaya waar kanaan dilaye bal labadiinnani hebel iyo hebelow go'aan ka gaadha wixii aan bixin lahaa marka waxay leeyihin waxaa kugu waajibay waxaase bixi saasay arrinkiis noqonaya halka lagu gowracayaana mar walba qofkii fidiyooba ama gef ku dhaca ee waxay ka waajibaan kafaara gudiya hadyi waa xaramka masaakiinta xaramka hadyan baaliq alkacba kacbadaa la geynaya hadigu hadduu sunno yahay iyo hadduu waajib yahayba qofkii waxay ku waajibaan waxa la geeyaa uun iyo mashaacirta mina iyo musdalife iyo eryadaa halkaasaa lagu soo gowracaya waa hadyan baaliq alkacba haddaba qofku haddii uu doonana awdani waxay tisinaysaabay leen culimadu takhyiira wuu kala dooranayaa ama wuxuu gowrici karaa neefkaa xoolaha hadduu doonana waa dacaamu masaakiin oo maalan gorayo haduu dilay waxaa la yidhi waxaa kugu waajibay neef geela neefka geela qiimihiisoo raashina ayuu masaakiinta u qaybin doonaa neefka geela waa imise allaa dollar labadaa intee gadbadood bay goynaan intaasoo gadbadood uu soo iibin doonaa kolkaasuu dabeedna u qaybin doonaa masaakiinta waa mid labaad khiyaar labaadoo uu leeya khiyaarka saddexaad waxa weeye cadlu daalika siyaaman raashinkaa wuxuu dhigmoo soona haddii uu kari waayo inuu neef xoolaa gowraco oo uu kari waayo raashinkii masaakiinta waxa saddexaadoo u furan inuu dee soomo sida salafku ay ku qiimeeyeen soomkii waxa weeyaan kolba waxa uu geystay raashin ma ahaan marka lagu qiimeeyo maxaanku idhaahdaa galaankiiba maalin buu ka soomi galaankiiba maalin buu ka soomi intee in leeg bay noqonaysa te wax fara badan iminka marka la ydhaa neefkii geela halaa boqoloo dolar lagu qiimeeyo oo raashin ha loo rogo gadbadiina kaba soo qaad inay labaataneeyo dolar noqotay waa toban gadbadood bay noqdeen tobankii gadbadood marka aad u rogto kiilooyo dee gadbadiiba konton kiilo bay hayde konton kusii dhufo toban shan boqol oo maalmood <laughs> liyaduuqa wabaala amriba dee daba taalla arrin adag wey arrin cajiib wey waxaana sahlanayn wey qaarkood waxay ku qiimeeyaan inagu saac baynu kasoo qaadnisfu saac baynu ka soo qaadno laba mudahe mudbaabay qaarkood culimmada xusayaan liyaduuqa wabaala amrihi arrinkaa uu sameeyey cuqubadiisa si uu u dhadhamiyo jariimada uu galay baad ka arkaysa dadka qaarkood baa falkan hore ugu kacay intaan sharciga ilaahay soo rogina ma aan xukunkaa la jiraynin wixii ka horeeyey ma aha wax qofka lagala xisaabtamayo ilahay wuxuuhi cafallaahu camaa salaf waman caada fayantaqimu allahu minh wax waliba waa xukun wal intii ka horaysay intaan loo diidin qofkaa ah, hadduu sameeyey looma haysto laakiin qofka ku noqda ee isaga oo waxaasi xaaraan uu yahay ogsoona dib ugu noqda kaasaa ilahay uu ka argoosanaya wallahu casiizun duntiqaam masaa'il badan baa dabcan fuqahadu baxi bay ka sameeyaan aayaadka haddaynu dib ugu yara noqonno yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min ashayd waxa ilahay idinku imtixaanaya wax ugaadha ka mid a ah. sida loogu imtixaanaya waxa weeye tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum gacmihiinna iyo warmihiinnaa gaadhaya ugaadha qaarkeed marka la eriyado waa la soo qaban karaa qaarkeed dee waxaabay iska saaran tahay dhirta oo sida xamaamkiiyo wixii lamida waa lasoo qaban karaa gacmaha lagu gaadhaya qaarna dee hubkaaba lagu gaadhaya marka tanin waa laydinku imtixaanaya waa sidii reer banu israa'iil loogu imtixaana layidhi kalluunka iska daaya kalluunka baalka la ydhaada iska daaya idinkuna saasoo kalaa laydin leeya gaadha wakhtigaa ka hadhay iska daaya waxaa culimmadu ay xusaan maalan haddii la yidhi ha ugaadhsanina maxaa ugaadh noqon karaa a'immada qaarkood waxay leeyihiin de waa wixii la cuno waxa ugaadh lagu sheegaa wixii la cuno ee la intifaacsado sida kuwa aynu tusaalaha u soo qaadanayni garanuugtii iyo cawshii iyo deeradii iyo baciidkii iyo baashi gorayadii iyo geri waxyaabaha wey ee wixii laakiin bahala ee wax cuna sida hareemacadkii iyo guduudanihii iyo libaaxii iyo waxaas kuma jiraan laakiin jumhuurtu waxay u badan in mid la cuno iyo mid aan la cuninba ma'kuul wa hayru ma'kuul la ysku wada darayo oo kii la cunayay hilibkiisa iyo kii aan la cunaynba hadduu qofku dilo wuxuuna ku waajibaya jazaagan ayuumbaa lagu yeelanayaa yaxkumu bihi dawaa cadli minkum waxa labaadoo ay isweydiiyaan labadan qofee ilaahay uhi ha xukumeen ba ku jiri karaa kii dilay maya bay u badan yihin way dhacday qisooyinka qaarkood in kii dilay iyo nin kale layidhi xukuma laakiin abubakar sidiiq mar nin reermiyi u yimid oo uu yidhi waxaad ka warrantaa dee bahal noocaasa baan dilay maxaa igu waajibaya ayaa abubakar radia allaahu canhuma ubay ibnu kacb oo ag fadhiya wuui war ubay ibnu maxay kula tahay ninkan baalkaasuu dileeye maxaynu ku xukunnaa maxaa ku waajibayay kula tahay <clears throat> macnaa ugaadhun baan dilay buuhi waanu tilmaamay maxaa dee igu waajibaya ubay buu markaa si weydiiyey ninkii reer miiga ahaa waa kii lahaa adigoo madaxweynihii muslimiinta aadaanu ku weydiinay nin baad sii weydiinaysa xaggee loo kacayaa marka haddaad adiga cid warwaraysanayso marka abubakar kumuu xanaaqine wuxuu idhi waxa aan kuu sheegaya aayaddan u ahriyay marka fa jazaaun milu qatala min annacam yaxkumu bihi dawa cadlin minkum war ilaahay baa wuxuu idhi labaa xukumaya marka keligay baanan ku fillayne waan kuu jawaabi uun lahaaye dee arrintaa arrin diina in labaad la qaato oo go'aanka ila gaadha waa aayad waad ka yara dhacsantaha wey reer marka si wanaagsan buu u ninkiina markaa waa ku qancay marka kan dhibka geystay laba aan ahay weeye fuqahada qaarkood baa qaba in isaga iyo nin kale ay tahy lakiin sida wanaagsani waa sidaa weeye taasaa ilaahay uu tilmaamay subxaana fa jazaaun milu maa qatala waa tanwiinsan tahay quraada qaarkood hadday idaafeeyaan fa jazaau mili maa qatala min annacam laakiin iminka waa inay maaragtay munakar tahay gaar u taagan fa calayhi jazaa wuxuu geystay wixii uu dilay wax la eg oo nicmoolayda ah ayaa ku waajibaya nicmoolayda ilaahay u tilmaamay uxila lakum waxa la idiin xalaaleeyeyba ilahay uhi xalaal la idinka dhigay saydulbaxr ugaadha badda iyo wadacaamuhu bakhtigiisuna waa idiin xalaal badda wixii ku bakhtiyaana waa xalaal mataacan lakum idinka raaxa idinta nicma idinta walisayaara iyo dadka socdaalka ah musaafiriinta iyo dadka nagaadiga ah labadaba mataacba idinta waa waxaa intifaacsan kartaan wa xurima calaykum waxa la idinka xaaraantinimeeyo ilaahay xaaraanta sheegi jira oo idinka xaaraantinimeeyo shaydulbar ugaadha beriga waa goorma maa dumtum xuruman inta aa camal xidhantihiin xaj iyo cumro inta aa xidhan ugaadha barrigu waa mamnuuc wattaqu ilaahay ka cabsada alladii ilayhi tuxsharuun ilaahaasoo qiyaamaha hortiisa la idin keenaya jacala ilaahay waxa uu ka dhigay alkacbata albayt alxaraama kacbada baydka xaramka waxa uu ka dhigay qiyaama linnaas mid dadka arrimahoodu ku hagaagaan washahra alxaraam bilaha xurmadalena mid arrinkoodu dadka uu ku hagaago ayaa ilaahay uu ka dhigay walhadya walqalaa'id hadyiga iyo la gowracaya xaramka lagu gowracayo iyo qalaa'idoo hadyiga kiisa calaamadsana iyagana mid arrinka dadku uu ku hagaago adduun iyo aakhiraba ayaa ilaahay uu ka dhigay daalika arrinkaasaa ilaahay idiin jireeyey litaclamuu si aa ogaataan anna allaha yaclam ilaahay inuu ogaanayo maa fi samaawaati wamaa fi alard ceriyo dhulba waxa ku jira waa ogi wa ana allaha bikulli shayin caliim ilaahay baa wax walba ogsoon marka axkaamtiisa iyo sharcigiisu cilmi buu ku salaysan yihi iclamuu ogaada ana allaha shadiid lciqaab ilaah inay ciqaabtiisu darantay wa ana allaha kafuurun raxiim ilaahay dembigana waa dhaafaa waa naxariista maa cala arasuuli ila albalaaq rasuulka dushiisa may ahaanin inuu dadka gaadhsiiyunbaa saaran ammaanadan wallaahu yaclam ilaahay wuu ogaanayaa aad buu ula socdaa ka warhayaa maa tubduuna waxa muujisanaysaan wamaa taktumuun iyo waxaa qarsanaysaana idinku liqaasan intaba u ogsoonyihi dhowrkan aayadood waxaa ilaahay uu sii xusayaa cibaadaadkii iyo muqadasaadkii lagu samaynayay cibaadadan marka uu ku dhex jiro camalkan xajka iyo cumrada qofka wixii u xalaal iyo wixii ka xaraama iyo goobaha muqadasaadka iyo fadliga ummadda ugu jira dhowr jeer baa ilaahay uu soo celinaya cilmigiisa cilmigiisaa ilahay uu soo celin litaclamuu ana allaha yaclam bikulli shayin caliim ah, wallaahu yaclamu maa tubtuun wamaa taktumuun macnaha cilmiga ilaahay wuu ilaahay wuu ilaahay wuu ogi waxay u dhigan tahay inaad isilaaliso in aad is ilaaliso aad ogaato haddii ay tahay inuun cidaad cid xaggeeda iska eegto ama aad iska dhisto ilaahay xaggiisa weeye subxaana ilaahay ayaad iska eegaysa talo haddaad shaygaa xalaasha ah shaygaa xaaraantaa haddaad la timaaddo sow ilaahay ku arki maayo qofku marka dareenka noocaasi uu ku jiro markaasaanay u sahlanaanaynin xaaraanta falideedu macnaha wuxuu ogaanayaa ilaah raqiiba oo riqaaba iyo eegid ku haya oo raadaarkiisu uu dul taaganya inuu jiro qofka muuminka ahay waa ta uu la dheeriya cid walba axkaamta fulinteeda arrintaasa asal u ah wixii farala ah. marka qofka naftiisu ay yara caajista ama ay yara meeraysato wuxuu leeyahay dee xishoodkiibaa gelaya wuxuu leeyahay sow ilaahay ku arki maayo haddaad ka tegayso xaaraantii sow ilaahay ku arki maayo saasuu leeyahay saasuu fikraya qof <clears throat> waaya wuu kala qaaday ilaahay arrinkii ugaadha waxa ilaahay ui waxa xalaalaydiina ugaadha badda iyo bakhtigeedaba tu iyo tu bakhtiday dadka deegaanka ah iyo dadka sayaarada ee socdaalka ah ee safarka ah labadaba mataac bay u tahy mataacdu waa maxay waa wax intifaacsadaan kuna raaxaystaanoo anfacu ah anfaca intifacsataanoo ku dheefidiina weeyi dadka deegaanka ah iyo dadka musaafiriinta aba marka aayaddu waxay xalaalaysay qofku haba ahaado xaj iyo cumraba ha xidhnaadee haddii uu maalan badda marayo oo maraakiibtii iyo doonyihii iyo badda dhexdeeda muddo ku jirayo inuu iska intifaacsan karo badda ugaadha ku sugan oo aanay iyadu xalaal ahayn ilaahay saasuu uga soo reebay taas guud ahaanbana waxa labaaba nasku uu xalaalaynayaa bakhtiga ugaadha bakhtida ee badda ku jirta inay iska birsaluun tahay waa masale dee fiqioo u baahan inuu aqoon leeya qofku aqoonu leeya dadkan had iyo jeer marka debadaha la joogo ayaa waxa lagu dul qoraa wixii hilibahe la gowraco xalaal baa lagu dul qoraa xalaal macnaheeda waxay uga jeedaan dadkaas soo farsameeyey gowrac sharciyuu soo maray marka qaarkood baa kalluunkiina waxay ku soo dul qoreen xalaal macnaheed waxay uga jeedaan si wanaagsan baa loo soo gowracay bahalkuna gowracba uma baahnaa marka dee waxaa la garan karaa in malaa ama aanay aqoon lahayn ama ay isku wada darayaan hadday doonaan marka eh, taasina waa mid aad iyo aad muhiim u ah inuu qofku ogaado waaya daliilo badan baa tilmaamaya in badda waxa ku jiroo dhamme uu xalaal yahay xataa bakhtigeedana ku daro wax laga soo culimmada qaarkood baa waxay ka soo reebaan raha iyo doofaarka badda iyo ayga badda iyo kuweelahaasay ka soo reebaan laakiin marka adilada la eego ugaadhii baddaoo dhamm waa inay israacsantah oo xalaalaytah waxaa u daliila xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka laga hadlayo baktiga gaar ahaan bakhtigii gaar ahaan huwa dahuuru maauhu alxillu maytatu waxaa la weydiiyey nabiga biyaha badda biyihiisuna waa daahir bakhtigiisuna waa xalaal buu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba bakhti baa noo xalaalahoo xuudka waa kalluunkii ilaa nibirigii isku wada dar waxaa waaweyne badda laga intifaacsanaya iyo ayax labadaasiba markay baktiyaan xalaal bay nooyihin baktigooda xalaal buu nooyihi xadiid saxiixu muslim ku sugan baa jira isaguna aad u sii caddaynaya jaabir ibnu cabdilaahi baa warinaya wuxuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam col saddex boqolah duulimaad bay galeen waxaa ka madax ahaa asxaabigii mujaahidkii weynaa abuu cubaydata bnu ljaraax meel dhexe markay marayaan baa safarkii sahaydiisii ay yaraatay ama ciidanka saadkiisii iyo sahaydii baa yaraaday ile ma ahayn dad dad cunno ku fikiraya ama wax cun u wax badanoo ay xaqiijinayeen baa ilowsiinaya waxay cunayaanba asxaabigii ula hadla wuxuuhi war waxaa haysaan bal isku soo uruuriya ninba wixii ugu jiray sahaydiisiibuu soo uruuriya oo laysu keeno waa la yar qaybqaybsanaya kolba markii dambe asxaabii ka warramaya waxaui jaabir ibnu cabdilaahi waxaa nagu soo hagaagay maalmihii u dambeeya sahaydu sii go'day midhmidh timira garaamka lasisiinaya wuxuu noqday midhmidh timira qolyihii berigii dambe ka waraysanayay u sii warramayay ninkii weydiinaya wuxuu oo oh, muxuu timir idinka tari jir wallaahi markaannu weynay ayaabay noogu darayd buuhi midhkaa waxaannu fahamnay buuhi wuxuu noo tarayay markaannu isagiina weynay lannu intaanu muudmuudsannaannu biyaha ku cabi jirnay wabaxgadka ma taqaana waannu ku wabaxgadaynay buuli macnaha haddii aad dee wax yaroo kooban cunto ama dhanaan isticmaasho biyihii way si unbay kuu marayaan aadu cabi karaysa arintaasaaba waa waxgad buu nooha bui lakiin weynay ayaan biyina cabi kari weynay iyagoo ku sugan ayaa waxay ku soo baxeen nibiri weyn oo baddu soo tuftay oo bakhti oo sida tuurta oo kale ama buur yar oo kale ah abuu cubayda wuu waxa uu idhi isagoo isqancinaya naxnu rusulu rasuuliillaah waqad udirtum fakuluuh waa rasuulkii ilaahay cidduu soo diray baynu nahay col ilaahay daraaddii u socdaynuna ma haboona in gaajo lagu dilo warwaarsaaqad ilaahay cuna fiqi buu sameeyey oo uu isagoo markaa aanay sooba gaadhin bakhtiga baddu inuu xalaal yahay wuxuu ku xisaabtamay qofka gaajaysan inuu bakhtigu u ahaa aayaddu taasay tilmaamaysa qaacidada caamkaabuu qaatay bahalkii isaga ahaa waxay leeyihiin asxaabtu saddexdayadii boqol bil baanu baannu intifaacsanaynin weynaantiisibay ka warrameen asxaabtu isagoo doonaya inuu sawir ka qaado iyo tilmaan sawirkii kabaradda mid noociisii oo kale ah oo iska faraysamaysanoo dabiiciyuu ka qaadayoo wuxuu isu keenay saddex iyo tobannin markaasuu ihi ishiisa gala godkii isha ayuu gala saddex iyo tobankoodiiba godkiibaa qaaday maxnaa dee bahalkan weynaantiisaaad arkaysa goofkii isha qolfoofkiisa ayay saddex nin fadhiisteen saddex nin ayaa fadhiistay waa masaafadu weyn waxaa la odhan karaa dee malaha saddex mitiroo iskuweerah ama afar mitiroo iskuweer ah ayay fadhiisan karaan saddex iyo toban nin kada loobsan karaan tusaale kaleu haddana sameeye wuxuu idhi laba ka mida iska horgeeya sida dhigaha dhaadheer la ysaga horgeeyo kale marka intoo labadii laqotomiya layska horgeeyey awr buu rarayoo markaasuu hoos mariyey awr e, kabaalladiisiiyo wixii lagu rarayoo dabeedna saa loo socodsiiyey dee wuxuu hoos mari karayaa waa inuu ilaa isaguna haygiisu shan mitir kor yahay taa wuxuu ku tilmaamaya weynaantiisu doonayaan adigu almuhim hilibkii waa la intifaacsaday waxa ay ka samaysteen watazawadna min laxmi washaa'iq washaa'iqna waanu ka qaadanay areerin qaybtan dhaadheere hilibka jiirhka la dhaadheereeye marka dambe la doonaya la googooye areerinkaana waanu ka samaysanay iyadoo la yar shakisan yaha nabiga loo tegay calayhi salaatu wasalaam warkiibay siiyeen wuxuu nabigu ugu jawaabay huwa risqun ahrajahu allaahu lakum hal macakum min laxmihi shay-un war waa arsaaqad ilaahay idin siiyo xalaala wax miyaa ka haysaan si ciyi noo siisaan bal annagana wax naga siiseena wax ma haysaan haabay yidhaahdeenoo nebigana waxbay ka siiyeen calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixoo tilmaamaya bakhtigii badu in uu yahay xalaal waa deeqda ilaahay ummaddan uu siiye wey mataac ku tilmaamay allahuma ilaa a'immadu qaarkood waxay tilmaamayaan haddii dee caafimaad ahaanuun dee wax mudhuudhuqay oo kala siibtay oo caafimaad ahaan dhibaato keenaya taasunbaa loo dayn karaa oo dee baa hi walaa anfusakum in allaha bikum raxiiman wixii dhib keenaya mooyaane wixii kale waa la cunaya uxila lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarah waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruman intaa muxrimiin tihiin intaa muxrimiin tihiin laakiin markuu qofkii xalaaloobo ugaadhii berigu dee xalaal bay u tahay wattaquu llaha ilayhi tuxsharuun halkaa hore waynu soo dhaafnae ugaadhani goorta qofku lagu yeelanayo jazaagu waxa uu ahaa marka u kaso aayaddaabaa dee ka fahmaysaa waman qatalahu minkum mutacammidan qofka kas u dilo weye laakiin hadduu kama u dilo ama rasaastu ay kaga dhacdo isaga jazaagii laguma leh wuu iskaga tegi ma intifaacsanaya ma cunayee abaalmarintiiyo jazaagiina laguma leh waxaad moodaa axmed ibnu xambal ayaa ku taagan in qofku marka uu kasu dilo uun aan lagu yeelanayn laakiin jumhuurtu waa qabaan xataa hadduu kasu dilo in sidii kama un noqonayso kamiyo kaskii isku mid waxaa kaloo iyadana nusuustu ay kala saaraysa axaadiita rasuulka sal allahu calayhi wasalam qofkii muxrimba ha ahaado laakiin haddii cid kale ay soo ugaadho oo ugaadhii soo qabsato xalaala cid xalaala baa soo qabsatay qofkan ana umay soo ugaadhin wuu iska cuni karaa haddii laakiin qofkii xalaasha ahaa ee aan xaj iyo cumro xidhnayn ee soo qabanayay qofkan muxrimkaa daraaddii wuu soo qabto inuu cunaa xaraam weeye taana xadiidka saxiixa nebiga kala farqiyey laba xadii baa ayaa sugan mid waxaa warinaya ashacbu bnu jaama midna abu qataad sacbu bnu jaama hadiyad buu nebiga u keenay dahalkan dimardibadeedka la idhaahdo ayuu soo diloo nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam hilibkiisi nebigu waa diiday wuxuu idhi muxrimiin baa neeraallehaw abu qataad ayaa isagoo xalaala isna soo dilay wuu keenay rasuulka sal allahu calayh wasalam asxaabtiibuu weydiiyeoo waxau miyaa la qabateen bahalka maya miyaa u ishaarteenoo bahalkaa soo diltidhaahdeen maya haddaba iska cuna fakuluhu nebiguna waxbuu ka cunay calayhi salaatu wasalam marka labadaa qisa waxa lagu jamcinayaa haddii qofkan muxrimkaa loogu talagalo loo soo dilayna ma cunayo haddii aan loo soo dilinna waxbuu ka cuni karaya faa'iidada waa hadyigani iyo faa'iidada muqadasaadku ummadda ay u leeyihin adduun iyo ilaahay baa xusay jacala allahu alkacbata albayt alxaraama qiyaama linnaas washahra alxaraam waalhadya waalqalaa'id saddex magacoo kacbadoo ay leedaba ilaahay isku xidhiidhiyey haddii lagu su'aalo saddex magacoo baydka ilaahay uu leeyo qur isku xigaa waa halkee waa suurat lmaa'ida aayadda albayt alkacba alkacba albeyt alxaraam saddexdiiba way isku xidhiidhsan yihin kacbada beytka xurmada leh qiyaan baa ilahay dadka uga dhigay qiyaan mid arrimahoodu ay ku hagaagayaan arrinkoodu wuu ku tiirsan yahay adduuniya aakhiraba waxaa kaaga filanba gaalada laftigoodii baa majeeranaya oo taa dareemaya nin gaalada ka midabaa wuxuu lahaa war inta ay qibladaa ku midaysayiin muslimiintu ee ama ay u soo tukanayaan ama ay u soo xajayaan qur-aankana ay ku midaysan yihiinoo kitaabo kala duwan oo faraarale sideenna aanay lahayn nimankaa cidi kale furfuri kari mayso nimankaa laga adkaan maayo intay isku qur-aanna yihiin isku qiblana yihiin buu lahaa waxa u soo raacaya uu nabigana inuu ku daraanfilay calayhi salaatu wasalaam iyo nabi maxamed qibladooda iyo qur'aankooda iyo rasuulkooda saddexdaasaa midaysa intay saddexdaasi midaysan waxbayna dheer yihiinoo ma socon karayso in aynu nimankaa sidaynu doonayno u fulino berigii dhawayto markii laga dumiyey qolyaha gaalada daarihii ayaa kuwa nin caskariyaho sarkaal saro ahaa aduu janaraal iyo wax ku dhow maraykanku ka mid ahaa waxau lahaa wallaahi nimankaa si kale kaga aarsan kari mayno meeshaa yaray ku ururaan ilaa aynu bam ku dhufanno hawaawigooda halkuu gaadhsiisan yahay haddaad u haysata inay qura ku egaanayaan maalinba waranka sida la isu sii gelinayo waxaan la filayn baa ka soo bixi karaa nimankan kaabayga dariiqadiisa u soconaya oo maynu halkaaba ku dhufanna buu ila kala yaaceen marka waxaad arkaysaa qiyaamkan ilaahay uu sheegay sida ummadaha shisheeye ay u dareemayaan mid kala wuxuu tv-ga ka eega iyadoo xajkii la joogo oo laba milyan xaramka ay ku tukanayaan oo marka imaamku allahu akbar udhaa mar ay wada rukuucayaan mar ay soo wada toosayaan oo dadkaasi wax kala hadhaya iyo wax kala midhiiqinaya wax hareeraha eegaya siday dee iyagu noqon lahaayeen aan lahayn intu madaxa ruxay buu i nimankani si wanaagsan bay u tababaran yihin buu wuxuu qaatay askar la hogaaminayo oo oobjacdii la ciyaarsiinayo markaasaa wuxuu si wanaagsan bay u tababaran yihin leanna kor iyo hoos afarta daabiqa ay ku tukanayaan mar keliya ayay wada rukuucayay actionka ficilka wada samaynayaan buu marka qiyaama linaas waa meel ummadda islaamka marka taariikhda loo noqdo kolka ay khalkhal ka gasho xajkooda iyo cumradooda ama burcadii iyo jidgooyadii iyo dhibaatooyinkii dadka muslimiinta baryo dhexa haysan jiray dee cibaadada xajkuba ay baabi'i jirtaba ahayd cibaadada xajkuba khatar ay geli jirtay marka inta dadka muslimiinta ah arrimahoodu ay ku tiirsan yihiin diin iyo dunyaba halkaa ah, wax weyn weeye dee dabcan shirweynibaabay ku qabsanayaan sanad walba dadka muslimiinta shirweyne caalamiyahoo ilaahay ajantihiisa iyo erayadiisaba u dejiya ummadda islaamka oo ay ku dhawaaqayaan ay fulinayaan ayaa halkaa ay ku fulinayaan sanad walba qiyaaman linnaas bilaha xurmadanina waa saasoo kale hadyigiina waa saasoo kale qalaaidda hore aynusoo tilmaanay inuu hadyiga calaamadsan oo iyaga laftigooda xaramka markuu qofku joogo waa la nabadgelinayaa marka uu hadyiga wado isaga iyo hadyigiisaba waa la nabadgelinaya qof muxrimo camal u socdaa loo arkaya oon dagaal u soconin marka uu bilaha xurmada le ku jiro nabadgelya ayuu helayaa marka anfici adduunye iyo kii aakhira labadaba qiyaama linnaas si aa u ogaataan inuu ilaahay og iyo cir dhul waxa ku sugan ilaahay baa wax walba ogsoon naska waxa aad ka fahmaysaa sharciga ilaahay ummadda uu dajinayaa waa sharci ku salaysan cilmi cilmi buu ku salaysan yahay xikmad buu ku salaysan yahay waxa uu ku salaysan yahay naxariis aayaadka u fiirso bikulli shayin caliim wa ana allaha hafuurun raxiim macnaha naxariis ilaahay baa sharcigan ku salaysan cilmi buu ku salaysan yahy xikmad buu ku salaysan yahy alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir halka laga yaabo shuruucda dadku ay dejistaan iyagoo ay qortaan inuu deegaan gaara iyo rabitaan gaara iyo ummad gaara uu ku kooban yahay dabeetana markasta xoogaa sannada alla baarlamanku ha u codeeyo ama lifaaq ha loo sameeyo ama ha laynaga bedelo ilaa wuu silanaado konton sano ka hor ama soddon sano ka hor baa sharciga la dejiye wadcigi iyo waaqiciba uu isbedele waa waxaan cilmi iyo xikmad iyo naxariis doona ku salaystayn maa cala arasuuli ila albalaaq wallaahu yaclamu maa tubduuna wamaa taktumuun aayaddu waxay sheegaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ammaanadii mar hadduu ummadda soo gaadhsiiyey waa sidii maxamed ibnu shihaab zuhri u lahaa min allahi arisaala wa cala rasuuli albalaaq wa calayna tasliim ilaahay risaaladii waa keenay rasuulkuna balaaqii waa gaadhsiiyey wa calayna tasliim innagana waxa inala gudban inaynu marka aayadda ilaahay waxaa ku tilmaamaya isagu waa kanoo waxyigii wuu keenay wamaa cala rasuuli ila albalaaq maa cala rasuuli ila albalaaq rasuulkiina dadkii soo gaadhsiiyey wa calayna tasliim sidaa xikmadaa uu sheegay taabiciga jaliilkaah inaguna inaynu hogaansanno weeye laakiin nebi maxamedow dadku maxay sharciga u raaci waayeen ilahay taa ku qabsan maay rasuulka sal allahu calayh wasalam wallaahu yaclamu maa tubduuna wamaa taktumuun waa nooc marka la eego waciid hanjabaad bay noqonaysaa qofku wuxuu qarinaya wuxuu muujisanayaba wuu ogsoon yahay ka daacad iyo ka khaaina ka istuskaa iyo ka hagaagsanintaba ilahay waa kala ogsoon marka sharcigu wuxuu u baahan yahay ikhlaas raacidda sidaa ugu baahan yahay haddana maadaama ilaahay arrin qarsoon iyo mid muuqata uu ka hadlay daacadnimona waa inay jirtaa diintoo la waafaqay iyo daacadnimo labadaasoo la isla ahriya camalkii taya u yeelaya qul waxaad tidhaa nebi maxamedow laa yastawii masina alkhabiiu shayga xaaraanta ah wadayibu iyo shayga xalaasha ahi ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliyo karatulkhabiid xaaraanta farabadnaanteedu fattaqullaah ilaahay ka cabsadoo ka xishooda yaa ulil albaab dadka aqoon-yahanka ahow lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow laa tas'aluu can ashyaa waxyaabaha waraysanina in su-aal ha ka keeninoo rasuulka ha in tubda lakum haddii la idiin muujiyo tasu'kum idin xumaynaysa wain tas'aluu canhaa waxyaabahaan faa'iidadu ku jirin haddii weydiisaan rasuulka xiina yunazalu alqur'aan marka qur'aanka la soo dejinaya qur uu socdo tubda lakum dee waa muujin doonaa markaasay idaan ku farxi doonin cafa allaahu wixii hore ilahay idinka dhaaf wallahu afuurun xaliim ilaahay baa dembiga dhaafo dulqaad leh qad sa'alahaa qawmun qolyaa weydiiyey su'aalaha aan faa'iidadu ku jirin rusushoodiibay weydiiyeen min qablikum idinka ka hor uma asbaxuu dabeedna waxay noqdeen bihaa waxyaabihii looga jawaabay kaafiriina kuwa ka gaaloobay taas khatartaasaa soo bixi kartee balfeejignaada aayadda hore waxa ay gebagaba u tahay xalaashii ilaahay ummadda uu ku soo guubaabiyey iyo xaaraantii looga digay marka xalaasha sideeda ha loo qaato xaaraantana ha laga hadho xaaraantu waxaa ku jira taswiil wax la idhaahdo qurxin shaydaan baa la socota qurxin shaydaan naftiina way jeceshahay shaydaankiina wuu qurxinaya waxa kaloo xaaraantu ay leedahay waa wax dadkii iimaanka lahaa ay ka tegeenoo laga yaabo in dee uu yahay shay si yar loo qaadan karo shay si dhib yar ama loo qaadan karo ama looga baac mushtarayn karo ama adduun badan laga heli karo lidaalik baa qofka xaaraanta samaynaya xumaan labaad buu leeyahay oo ah inuu dadkiina ku dhiiri gelinayo hadduu xaaraanta ka sii baaca mushtaraynayana xumaan saddexaad buu leeyahay oo ummaddiibuu ku abaabulaya oo kii samaynayey iyo kii ka tijaaraysanayey iyo kii kolkii hore iska daayay mid waliba sawka hebel ka dhargay sawka hebel ka lacagaystay sawka saasuu leeyahay halkay ka dhowdayba waa halkan baa marag qurxin noocaasahoo shaydaanku uu qurxinayaa jirta marka khabiif magacaas waxa la baxaysa xaaraanta dayibna waa xalaasha labadaasi ma sina ilaahay agtiisa ilaahay agtiisa labadaa la isma barbar keeni karayo xaaraanta farabadnaanteedu haba ku yaadgeliso oo dee xaaraantii waxaa laga yaabaa qofkii wax fara inuu si dhaqsaa u ururin karo ila shay minoboli uu ku haysto weeyaanoo cidiba kula tartamayno muslimkii iska daayay iminka kaydhaa xashiishadaan iibinayaa iyo qamrigaan iibinaya dee intee leeg baa dadka iibinaysa dee waa tiro kooban baayac mushtarigii kale ilaan maal xalaalhoo halkana buu ku tartamayaoo sanaatin laga faa'iidayaa ama laguba khasaaraya kanina keligii wax laga hadhay oo ilaahay daraaddii looga hadhay iyo diin ahaan buu iska dulbaxayaaoo markaasuu dadkii lagu ibtileeyey ka iibinaya walow acjabaka karat lkhabiir lacagta faraha badana uu leeyahay iyo tiradiisa badan haba kaa farxiso ha ku yaabgelisee labadaas ilaahay agtiisa ma sinna ilaahay ka xishoodo ka cabsada buu ilaahay leeyahy kii caqlilahow si aa u haddii kale caqlina ma jiro alla kacabsina ma jiro liibaanina ma jirto intaasiba kanay ku xidhan yihin laa yastawi alkhabiiu waayib labadaasi ma sinna xagga cunnada marka la eego midna waa lagu barakoobaa midna waa lagu balaayoobaa xagga waxbixinta iyo infaaqana ma sinna ma sinna midna ilaahay wuu aqbalaa midna wuu deerifeeyaa ina allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiban ilaahay wuu wanaagsanya waxaan xalaal ahaynoo wanaagsanayn ma aqbala buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam laa yastawi alkhabiisu waayib qofka xun iyo qofka wanaagsani ma sidna idinka agtiisnanayay sinmi dadka xun iyo dadka wanaagsan kuwa xune haba fara badnaadeen haba xoolo badnaadeen ma sinna labadaasina ilaahay agtiisa macnaha shay baa lagu fasiraya shaygaasi wax la intifaacsada ahaado shakhsiyaad ha ahaado wixii xun iyo wixii wanaagsani ma sinna waaya waa ka nabigula calayhi salaatu wasalaam maa qalla wa kafa khayrun mima kaura waalha wixii yar ee qofka ku filan ee qanciya ayaa ka khayr badan wixii mashquulinaya qofka ee haba fara badnaadeen qaliilun tu'addii shukra khayrun min kaiirin laa tutiiqu wax yarood mahadnaqiisa la timaadaaba ka fiican wax badanoonad marka ilaahay ummadda maqaayiis buu siinaya miqyaas macnaa halbeeg ay wax ku gooyaan ayaa uu siinaya waxaan marka aad soo qaadanayso markaad intifaacsanayso markaad sadaqaysanayso waa inaad tidhaahdaa muxuu yahay talo hal huwa xaraam aw xalaal xalaal miya oo aad qaadato mise waa xaaraan oo aad iskaga tagto inaad halkaa ka bilowda wey iyo xaaraan marka la eegayo ama dayib iyo khabiid la eegayana waa sharciga sharcigaa lagu sargoynaya laakiin maaha aragtida dadka waayahay arinta labaadee halkan ilaahay u diiday waxa weeye ummadda islaamka waxa ilaahay u diiday suaasha aan faa'iida ku jirin inay weydiiyaan rasuulka culimada aqoonyahanka dadka mas-uuliinta iyo madaxda ciddii wax laga qaadanayaba su'aal aan faa'iida ku jirin oo ama su'aal murana ama su'aal canaadnimo ah ama su'aal istusnimo iyo dhoolatusnimo ku jirto munaawaraad su'aalaha noocaasa mamnuuc weeye marka su'aasha halkan ilaahay uu diiday waa su'aal natiijadeedu aanay khayr ka dhalanayn laa tas'aluu can ashyaa in tubda lakum tasu'kum hadii la idiin muujiyo laydinka jawaabo way idin xumaynaysa haddii weydiisaa nebiga marka qur-aanku soo degayo dee waa la idiin muujin doonaa markaasaana idinka farxin doonay maala rasuulku sal allahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa ummaddu aad u wacdiyey wacdi qiiro badan geliyey low taclamuuna maa aclamu la daxiktum qaliilan wala bakaytum kaiiran waxaan ogahay ee aakhiro ku dambeeya haddaa ogaan lahaydeen in yarna waa qosli lahaydeen in badanna waa barooran lahaydeenoo waa ooyi lahaydeen marka asxaabtu madaxay wada foororiyeen walahum xaniin iyaga oo hiinfaadhilahoo markaasi u ilmaynaya halkaa xaalada maraysa ayuumuu nim soo booday markaasumuuhi ma ninkaasi waxa uu leeyahy man adi aniga yaay dhalay bal farqigaa eeg aabbahay waa kuma showaa la yar nuunayn jiray aabbihii dadku waa kuwan wuxuun istacniya marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay jawaab dee in aabbihii kii la filaya inuu yahay laakiin daa dariqu ku baxsaday waa tii hooyadii lahayd war caaqa maxaa ku ogeysiiye inuu abba kale kugu sheegi lahaa oo hooyadaa halkaa way ku fadeexadoobi lahayd manaa hooyadaa umaad samafalin xadgudub baad samaysay nin kale ayaa waa soo booday oo wuxuu idhi su'aal mar kale ahayd ayna abi aabbahay waa laystoo dhimaye ma naar buu ku jiraa mise janno dabeedna nebigu wuxuu idhi finnaar ku jiraa waaya su'aalaha waxa ka mid ahaa mid kale ayaa maaragtay yidhi eh, qaala rajulun tadullu naaqat ayna naaqatii hashaydii way baadiyaysatae eh. dal xaggee baa loogu hagaagaya <laughs> mid kale ayaa nabigu intuu ummadda wacdiyey xajkuu ka hadlay wardadaw ilaahay xaj buu idinku leeyahay xaj idinku waajibiyey sidiiuu nebigu saa waday inbuu walba ee huugguu soo shudo wuu inagu ma sanad walba nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu aamusay ayuu cadhooday kadibna wuxuu idhi ninkii suaashay aashay weydiinaya maya sanad walba maahee waa cumrigii mar haddaan haa odhan laha way waajibi lahay su-aashaadaa degdega ahayd jawaab degdega haddaan u dhiibi lahaa haa odhan lahaa way waajibi lahayd manaydaan karteen qaar baa cumrigii mar loogu taag xoolana haysta xajkiina u dhow yahay maxaad u malaynaysaa kamanaydaan kari kartay war idaaya intaan anugu idinka daynay buu nebigu ui salaatu wasalaam anaa idiin wixii ilaahay ii soo dhiibay marka waxa aad ka arkaysaa waa su aan faa'iida ku jirin weeye mar kale xadiid saxiixan wuxuu nebigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam daruunii maa taraktukum idaaya intaanan waxba anugu idiin sheegin fa inamaa ahlaka man kaana qablakum karatu su'aalihim ummadii idinka horreeye waxaa halaagay su'aalahay ku badiyeen nebiyada nebiyadii bay isku khilaafeen riwaayo kale waxayd inna allaha tacaala farada faraa'ida falaa tudayicuuha waxadda xuduudan falaa tactaduuha waan ilaahay waxbuu idinku faral yeelae oon idin soo gaadhsiiyaha dayicina xad buu dhigayoo xaaraan buu ayuu yidhi yaan loo dhowaanayna iska ilaaliya waxyaabuu idinka xaaraantinimeeye ha taabanina waxyaabuu ka aamusay isagoo idiin naxariisanayoon ilowsanayni ha qodqodina oo ha fatashina waxaa kaloo rasuulku sal allahu calayh wasalam ummadda uu leeyahy wakariha lakum qiila waqaala wa karata su'aal wa idaacat almaal ilaahay wuxuu idinla karaahiysay dadiow qiila waqaala in shaqadiinnu noqoto waxaan xaqiiqo ahayn wuu yidhi baa la yidhi buu yidhi baa la yidhi qiila waa la yidhi qaala wuu yidhi marka wuxuu yidhi baa la yidhi intaasi ilahay waa idiin diiday xaq waa dadkiio ku soconaya awhaam iyo khiyaali idaacat almaal iyo xoolahoo la daadiya karata su'aal iyo su'aalaha aan faa'iida ku jirna badan waxaynu saa macnaha adiladaa usoo qaadanaynaa in qofku wixii uu garan waayo uu su'aalo dee qur-aan iyo xadiidba waa dhiirinayaan ee faa'iida manaa istifsaar iyo isticlaam iyo istifhaam qofku wixii uu garan waayo faham iyo cilmi inuu iyo fasiraadu raadiyo dee ilahay baa yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun xadiidkii xasankaana wuxuu alaa sa'alow innamaa shifaau lciyi su'aal may wax weydiiyaan cudurka jahliga dee caafimaadkiisu waa su'aasha wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum waa la idiin muujin doonaa marka la idiin muujiyana dee dadka qaarkood baanay ka farxin doona qad sa'alahaa qowmun min qablikum uma asbaxuu biha kaafiriin qaarba intay weydiiyeen bay ka gaaloobeen reer banu israa'iil baa su'aalaha badin jirayoo marka looga jawaabay ka gaaloobi jireen su-aashii baqaraday badiyeenna ee suuratulbaqaraad ku soo martay albaqara midabkeedu waa maxay waa noocee ina albaqara tashaabaha calayna qisada waad soo arkaysa iyo su'aalaha waxaa ka dhashay marka su-aashu inay yeelato faa'iidadeeda iyo xikmaddeeda iyo munaasabaddeeda aad bay maaragtay muhiimadu leedahay qofka su-aasha weydiinaya iyo qofka la weydiinaya labadaba mid walba adabiyaad ku leeyahay maa jacala allaahu ilaahay ma ogolaaninoo ma jidaynin min baxiiratin baxiirada waxaa la ydhaha walaa saaibat saa'ibana ilaahay ma ogola walaa wasiilatin wasiilana ilaahay ma jidaynin walaa xaam xaamna ilaahay ma jidaynin tafsiirkoodu dib baynugu noqon walaakina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay yaftaruuna cala allaahi alkadib ilaahay bay been ku abuuranayaanay ka sheegayaan wa akaruhum laa yacqiluun intooda badani caqli ma leh wa idaa qiila lahum marka laydhaa gaalada tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay waxigan uu soo dejiyey wa ila arasuul iyo rasuulkana u kaalay oo ka faa'iidaysta marka xasbunaa waxa nagu filanba annaga maa wajadnaa calayhi wixii aanu kula kulannay aabbaa'anaa aabbayaashayo wixii aannu ka dhaxallay dhaqankii iyo caadadiibaaba diin ahaan filan alla wuxuu yidhi awalow kaana aabbaa'uhum ayattabicuuna aabbaa'ahum weeye aabbayaashood miyay iska dabagelayaan walow kaana aabbaa'uhum haddii aabbayaashood ay yihiin laa yaclamuuna shay-an kuwo aan waxba garanaynin walaa yahtaduun oo aan hanuunsanayn iyaba waa yaab xalaashii iyo xaaraanta ilaahay wuu ummadda u soo diiday wixii xaaraanta ahaa halkanna xalaashii oo qaar ay xaaraantinimeeyeen ayaa ilaahay halkan uu ka hadlayana xumaantay leedahay inay been abuurad iyo dembi iyo jariimata sidaa loo diiday xaaraanta in la xalaashado ayaa mar labaad loo diiday xalaasha in la xaaraantinimeeyo laakiin in ilaahay nicmadiisa laga gudoontaabay baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamku waa xoolo nicmoolayda ka mid ah geeliyo oo ilaahay cadkoodiiyo caanahoodaba ummadda u xalaaleeyey oo nimankii sanamiyaasha caabudi jiree carbeed ay iska xaaraantinimeeyeen cadkeedii iyo caanaheediiba magacyaashana u bixiyeen tafaasiir yaro kala duduwan iyo sharax kala duduwan baad ku arki tafaasiirta laakiin ibnu kaiirka haddii aynu kiisa qaadanno waxa uu leeyahay albaxiira allatii yumnacu daruha lidawaaqiid falaa yaxlubuha axadu min annaas baxiiradu waa qaalin ama dhowr jeer dhashay waa neef geelahoo irmaan oo la layidhi caanaheedu waxay waqaf yihiin sanamka caanaheeda sanamkaasaa loo waqfoo cidima cabbi karayso ama waxaa cabbi karaya uun mid u soo hoyday sanamka oo marti iyo magan ah ama kuwa sadanada la yidhaahdee yara burusheeya ee markaa ka agdhow sanamyaasha xokaymihiisiya waxa cid kale uma dhowaan karayso reerle iyo cid kale oo agmari karays iyo mid raaca mid ku caanahaasi halkaasibu qofka wey saa'ibada saasuu eh, baxiirada asaa'iba kaanuu yusayibuunaha liaalihatihim laa yuxmalu alayha shay tanina waa neef geela saa'ibadu taa hore xagga caanaha la diiday tanna waxa weeyaan in la rartaa la diidaya saa'iba ila geelana waa la rartaaye innaguunbaan raranin xoogaa badownima bayna haysee sida awrta loo rartuunbaa geelana digna loo rartaa adduunyadae oo cad loo maalaa caanihiisana dushiisana loo rartaa ilaa waa daabadaa ilaahay laakiin ceebba u yaqaanaan dadkeennu in neef dhadig la raro marka saa'ibadii waxay leeyihiin iyada dusheeda waxba lama saari karo iyana sanamkay waqafud wasiiladii alwasiila annaaqat lbikr tubakir fii awali nataaji libil uma tuhani bacd biunha waa qaalin iyaduna dhashay oo tarmayso oo laba dhadiguun isku xidhiidhisa markaasay leeyiin war wuxuu wanaagsana laba dhadig bay isku xidhiidhisa sanamkay waqaf tahay <laughs> waaya walaa xaam xaamkuna waa awrkii qoodha ahaa kol hadii uu toban da geel geela abaahyo lagu daro waxay leeyihiin xamaa dahra xaamin xamaa dahra dhabarkiisii buu ilaaliyey waxallo wax lagu raranayaa ma jiro karbaash iyo qobtal iyo haantoona lama saarayo qofna ma fuuli karayo wuu iska xoroobay halkiisa ha daanshodaanshoodoo aygiisa ku jira bay yidhaahdeen iyagunbaa ku rar waayey yaa laytahum waxay xoolaha intifaacsan lahaayeen caanahooda iyo cadkooda iyo rarkooda ayuunbay iska xarimeen waxba may soo kordhinin walaa xaam marka baxiiradii neef caanihiisa la diiday saa'ibadii iyaduna waa rarkiisa la diiday iyo xaamka wasiiladuna iyadana cadkeedii caanaheedaba waa la mamnuucay oo waxa ay isku xidhiidhisay dhadig qolyaha qaarkoodoo si kale u sharxayana waad arki doonta oo xagga taranka mid shan dhashay iyo mid saddex dhashay oo mid labu dhexaysiisay xisaabo noocaasa laakiin ta ugu basiidsanbaa ayaynu ka soo qaadanay ugu sahlan wuxuuna maqsuudka aad ka qaadanaysaa nicmo ilaahay ummaddan uu siiyey oo intuu shaydaan xidhxidhay uu ka xaaraantinimeeyey asalkeedabana diinla'aantu marmaroor fara bay leedahay iyo janjeedh ummadaha caalamka ku nool qolanna dhankaasay uga dhaceen qolanna dhanka kale uga dhaceen maalan qolyaha qaarkood nicmooleydan xagga cunnada markay noqoto cunnada iyo wixii hilibnimo laga dayo wax wal oo ka soo horbaxabay cunayaan hadduu jiir yahay iyo hadduu bisad yahay iyo haddii wax kasii yaryaroo xasharaadkaasa yahay ma dhaqaaqayaan unbay odhanayaanoo brotiin ma ka helaynaa dabeedna waa shuquuq waa la sida dadkaa indha yartu u badan yihin qolyaha qaarkoodna nicmoolaydii iyo ugaadhi iyo wixii ilaahay uu siiyey brotiinka ay ka heli lahaayeenba waxay ka doorteen caleen iyo doog iyo caws sida hadda hindida in fara badanoo ka wixii la cuni lahaabaaba la caabudaya ama neefkii loodaha iyo neefkii xayawaankaababa la caabudayba dabeedna waxay leeyihin dee ma ilaah hilibkiisa cuni karayna inaga joojiya waa kuwa dee fujta ibliiskiiyo xaggaa u baydhay baleekada labadaa qolo intay isu jiraan laakiin dadka muslimiinta waa ummad wasadahoo wixii xunna ilaahay uu ka xaaraantinimeeyo way ka joogsadeen wixii dayibahe wanaagsanna way intifaacsadeeno sharcigoodu uu u xalaaleeyey waa wasaiyadii baa la doonaya wlaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi lkadib waakarhum laa yacqiluun kumay daynine ilaahay baa iftiraa ku sameeyeenay idhaahdeen waa diin waxani diintii nebi ibraahim baanu sidaa ka dhaxalnay bay idhahdeen marka lagu idhaahda tacaalow ilaa maa anzla allah wa ila rasuul ilaahaya rasuulka u kaalaya qur-aanku ilaahay soo dejiye rasuulka u kaalaya oo waxyiga raaca oo xalaashiiyo xaraamta halkaa ka qaata kolka la idhaahdo qaaluu xasbunaa maa wajadna calayhi aabaana jawaabtooda waa nooca ay yakfiina ma wajadnaa calayhi aaba'ana maa wajadnaa aaba'ana calayhi bay ka dhiganta wixii aanu helay aabbayaashayo haysta diinteenna waxaa ma ogolaa qur-aankeenni xadiidkeennu shaygaa mamnuucay dhaqanka noocaasa bi iyo mid kastaha lagu hayee intay saa ku eegaan bay odhanayaan madiin cusub baad imika keentay weligayo saasaan odayada iyo wadaadadayadii ku arki jirnee waa maxay waxaan baroogeed keentay halkaa ilaahay u jawaabay yidhi awalow kaana aabaahum laa yaclamuuna shayan walaa yahtaduun qofkii caadadan jireeyey hadduu jaahil ahaa aan waxba garanaynin aan hanuunsanayn miyaa lagu raacayaa dee maya lagu raaci maayo wey macnaha waxa muqadaska ah ee raacidda mudani waa daliilka iyo diinta ayaa muqadas oo qadaasada leh laakiin qadaasad iyo macnaha hufnaan iyo raacid waajiba ma laha qof baniaadam oon ahayn rasuulka sal allahu calayh wasalam rasuulullaahi muxamed ayuunbaa la qaadanayaa qowlkiisa oo dee waxiya iyo qur-aanka intaa wixii ka soo hadhay halkaas wixii saxana waa laga qaadana sharciga waafaqsan wixii kalena maya lidalik baa qawaacidda waxaa ku jirta qaacido laydhaa alcaadatu muxakama caadada waa la tixgelinaya oo lagu xisaabtamaya qaacidadaa waxaa la socdaa qayd odhanaya idaa waafaqat isharca curfiga iyo caadadu waxaa la raacaa markuu sharciga waafaqo marka arrintaa yaan daliilka noocaasa halkaa la yska dhigo waxa weey waa casa daciifa yataki'u calayha kullu caajis yani daliil qofka daliilka ka caajisay ulboocaho ku tukabo weeye inaa wajadnaa aabba'ana calaa umma gaaladii baa odhan jirtay ilaahay uu ku deerifeeyey subxaana taasiyay soo noqnoqonin cali baa nin hadalkaasoo kale kala hor yimi sowka hebelbacaynkaas markaasuu uhi way xaq laa tacrif ilxaqa birijaal walaakin icrif ilxaqa tacrif ahlah war miskiinyo daciifka ahay xaqa ha ka dhex baadi doonin ragga taloo xaqu makan hebel sameeye makan hebel sameeye hebelladu way fara badan yihin garo si aad u garata cidda waafaqsaniyo cidda kale arrintaa baraarujinteedu aad bay muhiim u tahay waxay naga sixi karaysaa markaynu taa qaadano dhaqamo farabadan badan oo xagga guurka leh oo xagga beeca leh oo xagga wadadega iyo wada noolaanshaha bulshada leh oo xagga magaha leh oo dhinac walba leh oo aan eh, dhaqankaasi aan waafaqsanayn shareecadda marka diintiiyo daliilka loo eego qofka marka la ydhaa diintiiyo daliilku ma ogolana suldaan iyo caaqil iyo islaan midku doonaya haadee dee waa ama sidaasaa dee ka hadhnay waanu dhacdaa laakiin waa inaanu odhanin caado la gooyaa cadho allay leedahay bal daliilka kale usii sameeyeeneg caado la gooyaa cadho allay leedahay haba xumaatee weeye ilaahay wixii xune la wadwado wadwadideedu ayuu ka xumaadaaye haysashadeeda ilahay kama raalliha subxaana walaa yardaa licibaadihi alkufr wa karaha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan ulaa'ika hum raashiduun wallah subxana wa tacala